annagaa diinta difaacna annagaa u dakanaysan annagaa shahaada rabna allahayow naga aqbal annagaa diinta difaacna annagaa u dakanaysan annagaa shahaada rabna allahayow naga aqbal ikhlaasaan low nooga yeel addoommadaadanehee adduunkan maba rabnee hamigeena janna waaye hamigeena janna waaye ardallaadan gaalada daa'iraadka uun ku tiirsan allayaanu kaashanayna ikhwaanii dhabar adkaysta ardallaadan gaalada daa'iraadka uun ku tiirsan allayaanu kaashanayna ikhwaanii dhabar adkaysta adduunkoo idin lamaanti ameerika way kibirtay annagaa ma saaxi doona arladaana u harayna adduunkoo idin lamaanti ameerika way kibirtay annagaa ma saaxi doona arladana u harayna arladaana u harayna annagaa diinta difaacna annagaa u dakanaysan annagaa shahaada rabna allahayow naga aqbal annaga diinta difaaca annaga u dalkanaysan annaga shahaada rabna allahayow naga